bismi اllah الرحmn الرaحيim alxamdu لilaahi rab العaalamiin الصlaaةu والsalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عalayh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaiira biidn اllahi tabaaraka wa tacaala waxa aynu bilaaban doonaa khulaasaة nuur الyaqiin fi siirati sayid الmursaliin aljuزء الثaanي juskii labaad ayaa inoo bilaabmi doonaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala juskii koobaad ee inoo soo dhammaaday waxa uu koobsanayey laba marxalo oo ka mida maraaxishii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu maray intii uu noolaa labadaa marxalo ee juskaa koowaadi uu ka soo warramay waxa ay ahaayeen maa qabla alnubuwati waarisaala noloshii rasuulku calayhi salaatu wasalaam marxaladdii iyo xaaladdii ay ku sugnayd qabla risaala intaan rasuul laga dhigin ee aan loo waxyoonin ka hor oo ka soo bilaabmaysa dhalashadiisii ilaa laga soo gaadhayo markii waxyigu uu ku bilaabmay marxaladda labaad ee uu ka warramay jiskaa koowaadi waxay ahayd alcahdu almaki intii rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada maka uu joogay isagoo dacwadda iyo diinta ku baaqaya waxaana loo yaqaanaa alcahd اlmaki ah, kitaabkani ama jiska labaadi waxa uu koobsanaya ama uu ka warramayaa waa alcahd اlmadani ama maa bacda alhijra dhacdooyinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaaladihiisa khuseeyey hijrada dabadeed amaba alcahd اlmadani marka kitaabkani kii hore ayunbuu la namad iyo nooc yahay xagga marka laga kayfiyada iyo qaabka uu usoo bandhigayo dhacdooyinka keliya waxaa ka maqan uun al alkhulaasa oo kitaabkii hore waxa uu samayn jiray saddex arimood cashirka iyo as'iladiisa iyo khulaasadiisa qaabkaasuu u tartiibsanaa marka kitaabkani kama foga ama juskan labaadi laakiin khulaasadii unbuu ka daayay casharkii iyo as'iladii ayuu ku gaabsaday sababta khulaasada uu uga tegayna waxa weeye maadaama oo dee qofku marka uu jiskaa hore uu dhammaysto ama kaa koobaad mustawihiisa aqooneed uu kor u yaro kacayo uma sii baana hadda khulaaso iyo in marba haddana casharkii dib loo khulaaseeye adigaa khulaasaysanayuu u jeedaa sheekhu inagu inooga tegay marka insha allahu waynu dadaali doonnaa sidii kitaabkii horu buu inoogu socon doonaa insha allahu tacaala hadday asilada tahay iyo soo diyaarintooda laqmada iyo xagga waxa weeye dee xifdigaba insha allahu waa la iska doonayaa waxaynaynu doonaynaa in kitaab walo aad dhigataba kanoo keliya maahee aad ku tala gasho marka aad dhiganaysaa inay kuu tahay markii kuugu dambeysay marka aad dhammaysana aad sii gudbiso qorshahaagu waa inuu sidaa noqdo mar dhow baad dhigan doontaa iyo kolley waa la duubaye waad dhegaysan doontaa iyo waa isku hadlayntaasi aan la hubin marka kitaab kastoo aynu dhiganayno inaynu ku xisaabtanno inuu yahay aakhiru maro aynu dhigannay ku talagelkeenna markaa uu noqday de inaynu sii gudbin karno markaynu si fiican u fahmno <clears throat> waaya qaala almualifu raximah اllah addars اlأwal darsiga koobaad kitaabka khulaasatu nuur ilyaqiin juskiisa labaad darsigiisa koobaad waxa uu ku saabsan yahay dersigaa koobaadii alsanatu aluulaa min alhijra sanadii koobaad ee hijriyada ayuu yacni ka bilaabmaya qodobada markaa sannadaa dhexdeeda dhacayna waa raaciyeyo iyo dhacdooyinkii dhacayo binaau lmasjid ashariifi dhismihii masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sharafta badan waxaa kaloo dhacdooyinka ka mid ah bad'u ladaani bilaabiddii iyo sharcinimadii adaanka waxaa kaloo qodobada uu taaban doono ka mid ah adaanu fajri ramadaana bisha ramadaan fajarkeeda adaankiisa oo uu ka hadli doono qodobka kale uu ka hadlaya ugu dambeeya waxa uu noqon doonaa adaanu ljumuca adaanka salaada jumcada fi sanati اluulaa min alhijra sanadii koobaad ee hijriyada dhexdeeda bana rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu dhisay masjidahu shariifa masaajidkiisii sharafta badnaa qad camila waa ka shaqeeyey fiihi dhismaha dhexdiisa binafsihi rasuulku isagaa laf ahaantiisa ka qayb qaatay liyuragiba almuslimiina si uu muslimiinta ugu dhiirigeliyo iyo saxaabada fi lcamali shaqada iyo dhismaha masaajidka wa fiihaa isla sannadaa koowaad ee hijriyada shurica aladaanu ayaa adaanka la sharciyeeyey liyunabbiha si adaanku uu u baraarujiyo alghaafila qofka moogan oo wayudakira uu u xusuusiyo assaahiya qofka ilowsan salaada xilligeedii liyakuuna si uu u noqdo alijtimaacu isu imaatinka iyo jamaca salaada ka qaybgalkiisu caaman mid guud wazaada bilaalun bilaal waxa uu ku siyaadiyo uu ku kordhiyey fii adaani subxi adaanka salaada subax alsalaatu khayrun min annowm maratayni laba jeer kelmadda macnaheeduna waxa weeye salaadda ayaa ka qiimo badan oo ka khayr badan hurdada maratayni laba jeer ayaa bilaal adaanka uu ku siyaadiyey kelmadda inuu ku daro fawaafaqa calayha arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulkuna arrintaa waa ku waafaqo waa ka aqbalay wa kaana rasuulu الله عليه calayh wasalam rasuulku waxa uu ahaa ya'muru mid fara fii fajri ramadaana salaada subax yacni bisha ramadaan salaadeeda subax intaa ramadaanta lagu jiro biadaanayni laba adin in la adimo ayuu fari jiray awaluhumaa labada adaan ama labada adinkooda koobaadi yunabbahu bihi waxaa lagu baraarujinayaa alghaafiluuna kuwa mooganee hurda xataa yatanabbahu si ay ugu toosaan ay ugu baraarugaan lisaxuuri waxa weeye dee iyo cunideeda wahaani adaanka labaadna waxa uu ahaa lisalaati waa kaa dee waa beriga la adimayo wa kaana adaanu ljumucati salaada jumcada adaankeedu waxa uu ahaa waaxidan mid qura min cahdi rasuuli sala allahu calayh wasalam laga soo bilaabo xilligii rasuulka ilaa khilaafati abi bakrin wa cumara ilaa laga soo gaadhayo khilaafadii abu abubakar iyo tii cumarba adaanka salaada jumcadu mid keliya ayuu ahaayo marka dee khadiibku mimbarka uu soo fuulo awaluhu kiisa u horeeyaa waxa uu ahaa idaa jalasa alimaamu cala minbari wa kaana calaa baabi lmasjidi waxaana laga adimi jiray si dadku u maqlaan masaajidka albaabkiisa wa zaada cuhmaanu radia allaahu canhu cuhmaan binu cafaan ayaa waxa uu ku siyaadiyey oo uu ku kordhiyey aladaan athani adaanka labaad ayuu soo ziyaadiyey bisababi karati اnnaasi dadka oo farabatay awgeed waaya darsigan koobaad wuxuu horta ku saabsan yahay ama uu ka bilaabmaya dhacdooyinkii bilaabmay ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey fi sanati اlula min alhijra marka asana alula min alhijra darsigan iyo duruusta soo socotaaba waxay ku saabsan yihiin dhacdooyinkii sanadii koobaad ee hijiriyada haddaba dhacdooyinka dhacay waxaa ka mid ah binaau masjidihi sala allahu calayh wasalam rasuulku masaajidkiisiibuu dhisay adaankiina waa la sharciyeeyey adaanka labaad ee salaada subax ayaa bisha ramadaan dhexdeeda rasuulku sidoo kale calayhi isalaatu wasalaam uu faray adaanka jumcada salaadda jumcaduna midhunbuu dee ahaaye ilaa xilligii laga soo gaadhaya waxa weeye cuhmaan binu cafaan khilaafadiisii isagaa markaa adaanka hore soo siyaadiyey waxaa markaa la isweydiin karaa adaanka markii uu sharcinimadiisa ka hadlay oo qodobka waxa weeye labaada adaankaa labaad ee salaada subax bisha ramadaan iyo waxaa kaloo uu ka hadlay adaankii jumcada iyo adaanka hore ee jumcada oo cumaan soo kordhiyay sababtu waxa weeye maadaama adaankii uu soo hadal qaaday buu dhinac isu marinaya hadday tahay adaankii salaadaha faralka iyo adaankaa salaada subax ee bisha ramadaan iyo adaankii jumcada iyo qaybihiisa dhinac buu isu raaciyey oo isu mariyey maadaama adaankii uu soo hadal qaaday haddii haddaba aynu ku horeyno binaau lmasjid ashariif waa tallaabadii koowaad ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu qaaday kitaabkii hore dhammaadkiisa waxaynu ku soo aragnay markii rasuulku uu hijrooday calayhi salaatu wasalaam ee magaalada madiine uu galay nin walibana uu doonayey inuu isagu soo dhoweeyo oo rasuulka uu dejiyo rasuulku hashiisii uu saarnaa baa waxa uu lahaa iska daaya waa ma'muure dacuuha fa innahaa ma'muura way faran tahay halkii loogu talagalay bay tegi doontaa ama ay fadhiisane iska daaye hoggaanka ha qabanina waxaa marka aynu soo aragnay deegaan ay lahaayeen reerkii la odhan jiray banu najaar ayaa waxa weeye ay soo eh, markuu soo gaadhay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dabcanna halkii uu dareynayeyba ee uu doonayey inuu dego halkaa markii ay maraysayba waxa weeye ay fadhiisatay haddana way kacday haddana isla halkii kusoo noqotay markaasaa deete rasuulku alayhi isalaatu wasalaam isla meeshii iyo booskii ayaa waxa weeye laga dhigay halka xarunta noqonaysa hadday masaajidka tahay iyo haddii ay tahay guryihii rasuulka alayh isalaatu wasalaam halkii uu degi lahaa halkaa markaa ay fadhiisatay waxa ay ahayd amaba lagu sifeeyey axaadiista markaad eegto marbadan litamr meel timirta lagu hagaajiyo marka dee beerta ay ka soo go'do oo lagu sifeeyo ayay ahayd laba inanoo markaa agoon abaa waxa weeye lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu halkaa degay wuxuu ka yani codsaday inay ka iibiyaan marka waxay dhaheen kaa iibin mayno waanu ku siinayna axaadiista qaarkood marka waxay tilmaamayaan rasuulku alayhi salaatu wasalaam labaatan dinaar inuu ka siistay toban diinaar inuu ka siistay riwaayaadka qaarkood waxaa ka yara muuqata inay diideenba oo lacagtaasi ay celiyeen oo aanay qaadanin haddaba markaad u fiirsato goobtaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka uu ka bileeyey waa halkii hashu ay fadhiisatay waxay ahayd meel waxyaabo badan ka koobanoo xabaalaha qayb ka mida ahaa qayb waxaa ku taallay waxa weeye timir iyo geetimireed qaybna halkan timirta lagu hagaajiyey ahayd marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in kharaabadihii iyo meelihii dhirta iyo geeduhu ku yaallayna la hagaajiyo xabaalihiina in la qodo oo laga saaro meesha si waxa weye dee masaajid looga dhigo garanay markaa dhirtii iyo dhismaha wixii dee iska kharaabad ahaa dumintiise xabaalaha iyaga iyo in la qodo oo deetana meesha laga saaro iyada lafteedu dee wax dhiba ah may lahayn waayo marka koowaad waxayna xabaaladdee horta baaliyoobayoo xilli horey dee ahaayeen waa qodob labaade xabaalo xurmala dee may ahaynoo gaalaa ku aasnayd gaalkuna xurmo ma laha dee xayan oo meyita marka waxa weeye sidaa awgeed baa rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu faray in la qodo oo laga guro xabaalaha rasuulku calayhi afdal salaati wa atamu tasliim masaajidka dhismihiisa markii la bilaabay waxa uu kow ka noqday ciddii ka shaqaynaysa si uu ugu dhiiri-geliyo saxaabada oo ay uga qayb qaataan waayo ummadda marka qofkii hormoodka u ahaaba camalka iyo shaqada uu bilaabo dadkii kale ee shacabka ahaana way kaga dayanayaan oo dhiirigelin bay u noqonaysa Ah, weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadallo dhiirigelina buu u raacinayey oo uu ku gelinaya saxaabada iyo wanaagooda oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa allaahumma ina alajra ajru alaakhira farxam alansaara walmuhaajira ajarka rasmiga ah ilaahayo waa ajarka aakhiro ee u naxariiso ansaar iyo muhaajiriinba iyaguna waa u jawaabayeeno waxay lahaayeen lain qacadnaa wاnabiyu yacmalu ladaaka mina alcamal اlmudallalu haddaan iska fadhfadhino rasuulkii oo shaqaynaya oo hawshaa gacanta ku haya alla ilaahe taasi waa shaqo lagu lumay weeye oo aan sax ahayn calsha marka yani waa la isu jawaabayay oo rasuulku alayh isalaatu wasalaam ereyada uu tirinayey ba iyaguna jawaabtooda ay bixinayeeno waa ugu jawaabayeen ummadna marka la doonayo in wax lala qabto oo ummadda la dhiirigeliyo cidda ay eeganayso ba ay tahay shaqada inay hormood ka noqoto soomaalidu maxay tahay geel duqbaa loo tumaa macnaa waxa weeye geela marka rabtay inuu dhaqaaqo hasha geela ku wada yaro waaweyn iyo hasha ugu weyniya ayaa la hor dhaqaajiya marka uu iska soo eegano daba soconaya marka qofkii ugu hormoodsanaa marka uu hawshii bilaabo ummaddu waxay arkaysaa inay he daacad ka tahy marka ku dhiiranaya lakiin hadduu soo fadhiisto shaqeeya oo marba yaradu istaago halkaa halkaa ku joojiya haddaba ina mariya waxay tilmaamaysaa taasi dee waa bani aadam ila caqli bay leeyihin way fekerayaan inay yidhaahdaan may haddaba dee waxa weeye daacadba kama aha arinta nin waliba dabeetana duso sidaa ogeed baa rasuulku alayhi isalaatu wasalaam qudwu ugu ahaa camalkaa iyo shaqada masaajidka iyo dhismihiisa waay wa fiiha shurica aladaanu isla sannadaa koobaad ayaa waxa ay hijriyada ayaa adaanka la sharciyeeyey masaajidka dhismihiisu intii uu socday rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkii salaaddu ay ku haleeshay unbuu horta ku tukan jiray haddaba markii masaajidkiina la dhisay baa waxaa loo baahday aliclaam maxaa dadka lagu ogeysiin karaa salaadda xilligeedii in la gaadhay sidee jamicii iyo isu imaatinkii uu u sahlanaado oo dadku ay isugu iman karaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada ayaa arrintaa uu kala tashaday waayo culayska ma yaalli wuxuu ahaa dadkii hal mar inay soo wada gaadhaan oo jamicii la isugu yimaada adkayd ila ogeysiis iyo wax lagu ogaado toona ma jirin marka talooyin kala duwan baa la soo jeediyey ragga qaarkood baa waxay soo jeediyeen calan calan in la taago xilligaa salaadda masaajidka laga dul taago deetna calankaa la soo eegto si uu calaamad ugu noqdo salaadda xilligeedii la gaadhay ragga qaarkood waxay tale ku soo jeediyeen dab in la shido deetana markay maalin tahayna dee qiiqaaba la arki doonaa habeenkiina dee holaca iyo ololka ayaa muuqanaya markaa in dabkaa la shido xilligaa salaada xilligeedii marka la gaadho si loo ogeysiiyo dadka salaadda waqtigeedii in la gaadhay ragga qaarkoodna waxay soo jeediyeen in la afuufo caroog buuq buuq waxa weeye waa waa carooga ama microfonkii xilligii hore de la isticmaali jiray w marka goodirka geeskiisa inu warmareen mise biciidka dahaan baa laga samayn jiray marka marka la afuufo ba waxaa laga maqlayaa meelo fogfog marka ragga qaarna waxay dhn kaasaaba inagu filanba ragga qaarkood waxay dhn ha la dhawaaqo caadi dadka ha loogu yeedho aaraada la soo jeediyey mid walba rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu tilmaamay waxa uu ku diidan yahy ra'yigaa ugu dambeeya mooyaane ee annida dhawaqa caadiga iyadoo markaa xaaladdu ay halkaa taagan tahay baa saxaabigii lo odhan jiray cabdillaahi binu zayd ayaa waxa uu ku riyooday adaanka alfaadan adaanka cumar binu khaaabna sidoo kale waa ku riyooday laakiin warka cabdillaahi binu zayd baa soo horreeyey oo rasuulka soo gaadhay calayhi isalaatu wasalaam markii markaa cabdilaahi arrintaa rasuulka uga warramay ayaa waxa weeye cumar binu khaaab laftiisu wuxu laf taa riyadaa lafteeda ku riyooda aniguna xalay markaa dee way iswaafaqday waa isxoojin weeye rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam arrintaa waa taqriiriyo waa iqraar ayaa lagu fuliyey markaa cabdillaahi binu zayd rasuulku wuxuu ku hi bilaal baa kaa cod fiicana kaa cod dheere bilaal bar adaanka iyo alfaadiisa sidii baa waxa weye adaanka lagu sharciyeeyey waaya adaanku markaa waxa uu u taagan yahay waa liyunabiha alghaafila wa yudakira saahiya si qofka moogan ee salaada wakhtigeedii lagaba yaabo inuu yaro moogan yahy si loo baraarujiyo sidoo kale kii ilaaweyba salaadda xilligeediina si loo xusuusiyo si dadku waxa weeya isugu iman karaan waxaa kaloo isla darsigani uu tilmaamay bilaal radia allahu canhu wa ardaah in adaanka salaada subax uu ku kordhiyey ama uu ku ziyaadiyey kelmadda ah alsalaatu khayru min annowm ama atathwiib kelmaddan dee tathwiib baa la yidhahdaa culimadu waxay isweydiiyeen kelimaadkan ma bilaalun baa min cindi nafsihi ka keenoo adaanka ku daray kadib baa rasuulkuna loo ogolaaday mise rasuulkaaba faray oo ku yidhi adaankii salaada subax waxa weeye ku dar axaadiista qaarkood waxaa ka muuqata in isaga bilaal weeyaane uu ku daray rasuulkuna uu u iqraariyey marka bilaal baa ku daray rasuulkuna u iqraariyey xadiid kale oo yaro daciifina wuxuu tilmaamayaa aan aada u xoog badnayn inuu rasuulku faray bilaal inuu adaanka ku daro asalaatu khayru min annum adaanka saasbax marka labadata ay noqotoba kelmaddaasi waa kelmad adaankii salaada subax ka mid ah. lakin waxa la isweydiinaya ma adaanka horaa la raacinaya mise ka dambaa la raacinaya ya ka horaa la raacinaya ka dambaa la raacinaya waa isku khilafteen markas <laughs> ya ka dambaa la raacinaya limaada sababeeya dee sax adaanka hore ee salaada subax intaanu wakhtigeediiba la gaarin iyo waaga ka horba la adimayo de dee salaadimaba taagne salaad taagan markaa oo la leeyaha asalaatu khayru min annowm ayaan jirindii taas may taagantii mayde xilligeedi ma taagan idan salaada laga hadlaye le waa khayru min annowmna waa salaaddii subax markaana waxaa la odhan karaa un de marka xilligeedi taagan way jiraan lakin culamada qaar oo le waa ka hore ma fahamte way jiraan waayo waxaa kale oo darsiga aynu ku aragnay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in bishii ramadaan markii la gaadhay uu faray laba adaan ama laba adin inay yeelato weliba laba muadinna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey bilaal oo dee marka horeba addimi jiray salaadaha iyo cabdillaahi ibnu umin maktuum marka labada adaan adaanka hore waxaa looga gol leeyay oo ujeeddadu ay tahay dadkii ila way soomayaane si suxuurta ay ugu kacaan si suxuurta ay ugu kacaan waayo dee shayga quree markaa dadka lagu baraarujin karaa kaasu ahaa iminka waxaa laga yaabaa aalado kale inay jiraanoo moobilka igu buuxi iyo xilligaa isoo garaaci iyo soo maa saacad kaleba inaad ku buuxsatay iyo laakiin de weligeed miyay jiraysa ya maya asalkun baa ka xaasila asalka ayuun baa ka xaasila waayo wax horena aanu jiri jirin dhicina kartaydhe dee la waayeba soo maa marka adaanku waxa uu baraarujin u ahaa waliba adaanka hore bishaa ramadaan ciddii doonaysa yani bi ciddii soomaysa ama dadku dee soomayaba ila dhammaantood way soomayaan ayaa ay u ahayd baraarujin adaanka labaad ee dambina waa kii salaadda waagii inuu baryay salaadina waqtigeedii la gaadhay waxaa kaloo isla darsiga aynu ku aragnay adaanka salaada jumcadu inuu mid keliya ahaa markii hore xilligii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam cahdigii abubakar iyo xilligii cumar bnu khadaab adaanka salaada jumcadu mid keliya ayuu ahaa eh, cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wa ardaah baa markii xilligiisii uu arkay dadkiina inay farabateen eh, adaan labaadna loo baahan dee dadka ganacsigii iyo suuqyadii iyo hawshoodu badatay oo laga yaabo salaadii jumcadaba diyaar garowgeedii inuu ku yaraaday baa markaa wuxuu soo jeediyey eh, cumaan binu cafaan in adaan labaad ama ka hore in la aadimo si ay dadku ugu diyaar garoobaano waxa weeye ay eh, salaadii jumcada ugu garoobaan laakiin intii hore maadaama mashquulka dadkuna iska yara dadkuna ay iskaba koobnaayeen adaankan dee salaada jumcada ee marka khadiibku mimbarka uu soo fuulaa ayaa waxa weeye la adimi jiray waana ka rasmigaa dee kaas waxaa un la isweydiinayaa markaa maa xukmu aladani maa xukmu adaani اlأwali liljumuca sharcan wuxuu noqonayaa waxa weeye sunna mise sunno ma aha hadduu sunno yahay mar walba bayaa iska rabaayo de waa sunanimadiis way taagantihi mise qaar bay taagantihi warama ya sunno maaha haye wa sunat اlkhulafaaءi الraashidiin xaggan ka marna talo caduu calayha bالnawaajib wa iyaakum wamuxdathaat اlumur haye ciladii baa mesha ka baxday oo ahayd haye ayaa inaga filanba makarafoonnadaa ku filan maalinta makarafoonka la waan waa la soo celinaya ciladeedii marka la helo saaawe haye haye iska fadhi jawaab haye a sax waa haye sax hmm. jaak allah khair almuhim markaynu soo koobno markaynu soo koobno sabab baa horta keentay adaanka soo maaha waxay leeyihin culimada qeyb ka midii ah xilligii ciladii keentay meesha hadda way ka maqantay ciladii adaanka hore loo shar yani waxa weye cumaan uu bilaabay ee uu sameeyey weliba halka laga addimayna dee masaajidka may ahayne suuqa gurigu kulahaabaa laga addimi jira dakada inta laga istaago si ay dadku u ogaadaan oo loo dareensiiyo dee salaadda waqtigeedi inu dhowya oo ugu diyaar garoobaan culimada qaarkoodna waxay leen waxa la wax ku jabani ma jirto wax dhibaataana ma laha khulaasadu laakiin waxa weeye cilladii iyo sababtii adaankaa hore cuhmaan uu soo kordhiyey hadii ay jirto ha waa lala imanaya haddaanay jirinna dee loogama baahnaba war ma fahamteen haddaba cidda adinta ka xilliga ma waa la is cilladii ma jirtaa mise ma jirto so laisma weydiin karo dadka qaar baa ku odhan karo way jirtaa war may fahamte qaarna waxay ma jirtaa de makrafoonka inagu filan qolaa waxay ku way jirtaayo dadku way isdhigteenoo guryaha iska fadhfadhiyaanba e aanay shaqaba jirine inta badan masaajidada goorma lasoo buuxiya maalinta jumcada marka uu khadiibku dhaha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markaasuu qof waliba soo gelay soo maa inta kale guryaha iyo meelahaasa la fadhfadhiyey iyo dee maqaaxiyaha iyo markaas la waa laadiman salaadii amari haddaba marka ciladii way taagan tahayo si kale u mashquulsan maskaxiyan bay dadkiiba mashquul u galeen baraarujintiina ka maari sidaa ogeed baa dee haddii aad aragto cid adimaysa dee ha ku qabsan war may fahamti ha odhan dee waan sidii xageed u adimaysa mikrofonkaa idinku filan maamidhun ka dhigtaan ma fahamti masalo qof yani tabdiic iyo dee maaha iyo tafsiir toona ka dhalanaya mahadda war may fahamti waxaaba la ysku hayaa sunanimadeedaama u daynaaye oo mar walba ma wadnaa iyo maya cilladeedun u eegno taasaa la ysku hayaaba war marka wax laga dhigi karo yani asal amaba la odhan karo masaajidka inaga dakaasato jumcaha ka horu addimah sax maaha marka ciladeeday ku xidhan tahay iyo sababteeda ayay ku xidhan tahay haddii loo arko iyadoo hadda codbaahiyaal jiraan oo makarofoonadu jiraan oo dadka la wada maqashiin kara adaankii dambaba laakiin loo arka iyo maslaxad dan loo arko la moodo in ka horena loo baahan yahay si ay dadku masaajidka xilli hore u yimaadaan wax dhibaato oo iyo wax hawl oo ku jabanin dee ma jirto ogow diintiina lama jabine waaya fi sanati اlأulى min alhijra sanadii koobaad ee hijriyada bana rasuulu salى اllahu alayh wasalam rasuulku waxa uu dhisay masjidahu shariifa masaajidkiisa sharafta badan waqad camila waanuu ka shaqeeyey fiihi dhismaha binafsihi laftiisaa ka shaqeeyey rasulku alayh الsalatu wasalaam liyuragiba almuslimiina si uu muslimiinta ugu dhiirigeliyo filcamali shaqada iyo hawsha la wado wa fiihaa isla sannadaa koobaad ee hijriyada shurica aladaanu ayaa adaanka la sharciyeeyey liyunabbiha alghaafila si adaanku uu u baraarujiyo ka moogan oo wayudakira uu u xusuusiyo assaahiya ka ilowsan liyakuuna alijtimaacu si isu imaatinka iyo jamcu uu noqdo caaman mid dee waxa weye guudo dadku ay isugu wada yimaadaan wazaada bilaalu bilaal baa waxa uu ku ziyaadiyey fii adaani subxi adaanka salaada subax alsalaatu khayru min annowm buu ku ziyaadiyey maratayni laba jeer in yani la yidhaahdo fawaafaqa calayha rasuulu sala allahu alay wasalam kelmadda iyo weedhaa uu ziyaadiyeyna rasuulku waa ku waafaqay wa kaana rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu ahaa mid farah fii fajri ramadaana bisha ramadaan salaadeeda subax biadaanayni laba adin in la sameeyo awaluhumaa labada adaankoodoo hore yunabbahu bihi waxaa lagu baraarujinaya alghaafiluuna kuwa moogan xataa amaba dee hurda xataa yatanabbahuu si ay ugu kacaan ugu toosaan ama ugu baraarugaan lisaxuuri de waxa weeye suxuurta iyo nucnaan wathani adaanka labaadna waa lisalaati salaada wa kaana adaanu ljumucati salaada jumco adaankeedu waxa waa waaxidan mid keliya min cahdi rasuuli sal allahu aleyh wasalam ilaa khilaafati abi bakrin wa cumara laga soo bilaabay xilligii rasuulka ilaa khilaafadii abubakr iyo cumar adaankaa jumcadu midunbuu ahaa awaluhu adaankaa kiisa horina ama markiisa koowaadna waxa uu ahaa unu la adimi jiray idaa jalasa alimaamu cala lmimbari wakhtigiisa u horeeya waxau ahaa marka imaamku ama khatiibku oo mimbarka kusoo fadhiisto wa kaana calaa baabi lmasjidi masaajidka albaabkiisaana laga adimi jiray si dadka loo maqashiiyo ilama jirin waxa weeye codbaahiyana muu jirin si yani dadku u maqlaan wa zaada cumaanu radia allahu canhu cumaan binu cafaan baa waxa uu soo ziyaadiyuu soo kordhiyey aladaana ahaaniya adaanka labaad oo dee ka hore noqonaya waa jumcade eh. bisababi kahrati nnaas dadka oo farabatay awgeed as'ila mataa bana rasuulu sala allahu alayh wasalam masjidah goormaa rasuulku masaajidkiisa uu dhisay mataa shurica aladaanu goorma adaanka la sharciyeeyey maadaa zaada bilaalun bilaal muxuu ku ziyaadiyey fii adaani subxi adaanka salaada subax bimaada kaana ya'muru rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku muxuu fari jiray in la sameeyo fii fajri ramadaana bisha ramadaan salaadeeda subax in maxay la yeeloo la sameeyo ayuu faray rasuulku kayfa kaana adaanu ljumuca adaanka sidee buu ahaa man zaada yaa soo kordhiyay oo ziyaadiyey aladaan athaani adaanka labaad oo haddana looga jeeda maxay adaanka horede ee jumcada ila sidoo tartiibta marka la eego kii rasmiga ahaabaa ka labaad noqonaye hadda laakiin waxaa looga jeeda dee keedu midunbuu ahaaye oo kaa waktigaa u horeeye mimbarka khadiibku mimbarka soo fula ayuu ahaaye adaankan kale yaa soo ziyaadiyey oo soo kordhiyey wailaa hunaa naktafi wasala allahuma calaa nabiyina muxamadi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا